صلى الله عليه وآله وسلم أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبدوا بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج sa'alanii iyaahu man laa budda lii min imtithaali su'lihi lmumtathali faqultu mac cajzii wa mac ishfaaqii muctamidan cala alqadiiri albaaqi maantay oo ah maalin khamiis ah bisha koobaad oo bilaha islaamka oo muxaramna ay tahay toddobiyo labaatan kun afar boqol afartan iyo kowdii hijriga waafaqsanna labaatan iyo lixda bishii sagaalaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaynu bilaabaynaa kitaabkaynu horay u ballansanay inuu ahaa sullamu lusuul ilaa cilmi l-usuul fii towxiid illaahi wa itibaaci arasuul kitaabka sheekh sheekha iska leh tarjumadiisa haddaynu wax yar ku hormarno kitaabka ninka iskale waxaa la yidhaahdaa magaciisa xaafid magacaasuuba leeyahayba xaafid ibnu axmed ibnu caliyi lxakami wuxuu ku ku caan yahay alxaafid alxakami marka magaciisa aabihii baa ula baxay xaafid ibnu axmed ibnu cali alxakami sheekhii hore oo aan kitaabkiisa soo qaadanay oo al usuulu thalaathatu waadillatuhaa meeshii uu wadankii uu ku dhashay waa asna ku dhashay kuna dhinta taariikhda sheekhaasu sheekhaasu uu dhashay iyo taariikhda uu dhintay labadaba marka laga waramayo wuxuu dhashay bisha ramadaan oo afar iyo labaatan hameyn ay tagtay afar iyo labaatan hameyn oo bishii ramadaan ka mid a markay tagtay sanadkuna uu ahaa kun saddex boqol afartan iyo labo kun saddex boqol afartan iyo labo oo hijriga ah milaadigana ah kun sagaal boqol labaatan iyo afar waqtiga ayuu dhashay ee waxaa qur-aanka la geeyey dugsiga isagoo toddoba sano jira isagoon sanad dhammaysana qur-aanka waa xifdiyey bilo ayuu ku xifdiyey macnaha labiiyo toban bilood wax ka yar ayuu qur-aanka ku xifdiyey kabacdina wuxuu bilaabay inuu diinta ilaahay barto asagoo da-diisu ay aada u yar tahay oo sagaal iyo toban sano jira sagaal iyo toban sano jira baa waxaa la sheegaa sheikh culimmadiisa ka mid ah oo qarcaawi loo yaqaano cabdullaahi alqarcaawi ayaa wuxuu ku yidhi waxaad qortaa kitaab yar oo caqiide ah oo gabay ah oo nadmi ah oo ka warramaya dadkii wan wanaagsanaayoo hore dhaqankoodii iyo caqiidadoodii ardadana u fudud oo xifdin karaan markaasaan waxaan bilaabay buu yidhi gabaygaan gabaygaan ayaan bilaabay buu yidhi anoo weliba aada u cabsanayo isleh armaad baabkaanu maadaamauu baab caqiidaa yahay aad ku khaldantaayo wax kaa soo gaaraan xagganna isleh sheekhaagu wuu ku imtixaamayaayo kitaabkan uu ku leeyahay qor oo gabay ka tiri malaha show sheekhaagu waa ku tijaabinahayaa bal inaad wax qaban kartid iyo in kaleeto kitaabkii marka sidaas ayuu ku nadmiyey wuxuuna dhammeeyey gabaygiisa asagoo taariikhdu markay ahayd kun saddex boqol lixdan iyo labadii ayuu abyaaddii dhammaystiray ee wuxuu geeriyooday ooy geeridiisu ahayd kun sagaal boqol ee kun saddex boqol toddobaatan iyo toddobadii hijriga kun saddex boqol toddobaatan iyo toddobadii hijriga waafaqsanna kun sagaal boqol konton iyo waxa weeyaan sideeddii kunsagaalboqolkontoniyosideedii magaalada maka ayuu ku geeriyooday asagoo acmaashii xajka inta gutay oo xajiyey markii acmaashii xajka uu dhammaystay kabacdi ayuu geeriyoodo magaaladaa ku dhintay marka uu dhimanayana dhallinyaru ahaayoo soddon iyo shan sano ayuu jiray iyo dhowr bilood soddon iyo shan sano iyo dhowr bilood buu jiray markuu kitaabkan qorayana hadda wuxuuba ahaa sagaal iyo toban jir aad buu u da qof da-yar buu ahaa waxaa laga yaabaa sagaal iyo toban jiradeennu dugsi saray hadda dhigtaan sheikh aada u wanaagsan oo funuun badan oo cilmiga shareecada ka mid a ah wax ka qoray ayuu ahaa kitaabkiisaanu waa kitaab aada u wanaagsan wuxuu ka kooban yahay xagga abyaadda marka la yidhaahdo laba boqol iyo sagaashan beyd ayuu ka kooban yahay laba boqol iyo sagaashan beyd waxaan arki doonaa wuxuu odhan doonaa kitaabka markuu gabagabaynayo beydka ugu dambeeyo wuxuu ku odhan doonaa kitaabkana wuxuu ka kooban yahay laba boqol iyo toddobaatan laba boqol iyo toddobaatan iyo laba boqol iyo sagaashan beyd maxaa u dhexeeya labaatan beyd baa udhexaysa soo maa isagu wuxuu odhan doonaa kitaabkaygu waa laba boqol iyo toddobaatan kitaabkii haddii la fiiriyana waxaa ku qoran laba boqol iyo sagaashan beyd baa ku qoran sidee la isu waafajinayaa asalka kitaabka masaa-ishiisu waa laba boqol iyo toddobaatan laakiin waxaa jirta labaatan beyd oo ka kooban qeybta ugu horreysa oo hordhaca ah muqadimada iyo qeybta ugu dambaysa qeyb ka tirsan oo khaatimada ah oo uusan ku darin macnaha tirsiga marka labaatankaa bayd oo qeybta hore iyo qeybta dambe ka kooban muqadimada iyo khaatimada muqadimadu waa hordhaca khaatimaduna waa gebagabada qeybta ugu dambaysa labadaa marka la isku daraa waxaa soo baxay labaatan beyd oo aan asalka masaa-ishu ka hadlay ahayna iska muqadimo iyo hordhac iyo gabagabayn kitaabkii u gabagabeeyey intaa marka lagu dara laba-iyo toddobaatankii asalka ahayd laba boqol iyo sagaashan bay isla noqonayaan usuusha masaaisha masaa-isha uu ka hadlay marka abyaadeeda waa laba boqol iyo toddobaatan marka muqadimada lagu dara iyo qeybta ugu dambaysana waa laba boqol iyo sagaashan kitaab aada u wanaagsan weeye kitaabkaasi wuxuu ka kooban yahay anu arki doonaa labi-iyo toban fasal faslun faslun faslun faslun laba iyo toban fasal kow iyo muqadimadoo hordhaca ah labo iyo khaatimadoo gabagabada ah saddex saddexdaa qaybood uu kitaab ka koobnaan doonaa qeybta ugu horreysa waa hordhac muqadimo weeye qeybta ugu dambaysana waa gebagebo wuu khatimayaa inta dhexda ku jirtana waa laba iyo toban fasal macnaha abyaadaasaa waxay leedahay fasallo faslun baad arki doontaa markaasaa wax ku xigi doona waa arki doonaaye laba iyo toban fasal iyo muqadimada hordhaca ah iyo khaatimo gabagaba ah intaasuu kitaabkii ka kooban yahay marka kitaab aada u wanaagsan ummaddu ku intifaacday alfaaddiisuna ay macaan tahay wax adayga aan lahayn kitaabtii horeo aan ka soo hadalay oo khud caqiidataka iyo al usuulu halaathatu masaa'ilkii ay ka hadlayeen badankoodana ka hadlay ayuu noqon doonaa bal waxaan arki doonaa akhrintayda intaan ka garanayo waxaaban isidhi kitaabkii al usuulu halaathatu oo aan soo marray waaba kitaabkii oo gabay laga dhigayba masaa'ilkii kitaabkaasi uu ka hadlahayay buu ka hadlaya rabbigiibu rabbi buu ka hadlin rasuulkuu ka hadlin diinta islaamkuu ka hadlin xadiidkii dheeraayo jibriil buu ka hadlahaya uu gabay ka dhigahayo waxyaalahaas waxyaalahaasoo dhan buu ka hadlaya marka kitaabkii badankiisii uu ka hadla waa la odhan karaaba wuu nadmiyeyba marka kitaabku waa kitaabkaas labadaa boqol iyo sagaashanka beyd buu ka kooban yahay sidii kuwii horeetaba lafdigana loo xifdin jiray macnahana loo xifdin jiray ayaa loo xifdinayaa inshaa allahu tacaala waana aad buu u fudud yahay runtii alfaadiisana waa fududdahay macaanidiisana waa fududdahay kitaabkan maadaama uu bilow la yahay waxaan isku dayi doonaa lafdigiisa iyo macnihiisa in la isfahansiiyo oo aan intaa ku ekaado qofku markuu lafdigiina fahmo macnihii lafdigaasu xambaarsanaana uu fahmo wixii kitaabkaa adiladiisa iyo wuxuu u baahan yahay asagaa raadsan kara laakiin muhim waxaa ah matnigan qofku uu akhrisanayo inuu asaga fahamsan yahay asagaasaa ku ekaan doonaa insha allahu tacaala waan sharxi doonaa waana fududayn doonaa insha allahu tacaala kitaabku kitaab sharax uu leeyahay ninkii qoray laftirkiisii oo xaafid ibnu axmed ibnu cali alxakami ahaa baa kitaabkii markuu qoray qoliyo waxay ku yidhaahdeen kitaabkaaga haddaad sharaxday see u aragtaa oo kitaabkii gabayga ahaa sharax aad saartid ilaahay baan baryo waa u istikhaaraystaybi ilaahayna waa i waafajiyeybi kitaabka inaan sharxo kitaab buu ku sharxay marka looyloo yaqaano macaariju lqabuul oo kitaab aada u wanaagsan asaguna ah labada kitaaba marka asagaa isla leh nadmigii oo gabayga ah iyo sharaxii oo kitaabkaa sharxaya oo adiladiisa iyo alfaadiisa furfuritaankeeda ah labadaba asagaa iska leh maanta marka bal qeybtan muqadimada ah ayaynu fiirin doonaa qaybta muqadimada ayaynu fiirin doonaa kitaabka magaciisa saad u jeedid waxaa loo yaqaanaa sullamulwusuuli ilaa cilmi alusuuli fii towxiid towxiidillaahi waatibaaci rasuuli marar baa la iska gaabsadaa waxa la yidhaha lwusuul ilaa cilmi lusuul bas marka usuul iyo wusuul ha isku khaldina sullamulwusuuli ilaa cilmi lusuul taa danbaa usuul ah tan hore laakiin waa wusuul sullamka waxaa loo yaqaanaa jaranjarta nairobi guryo dabaqyaha la wada degan yaho la wada fuulaa soomaa jaranjaro jaranjarta la fuulaa loo yaqaanaa wusuulna waxaa loo yaqaanaa gaaritaanka shayga la gaaro usuushana wuxuu ula jeedaa waa diinta islaamka usuusheedii usuul diinta islaamka usuusheedii iyo mabaadideeda ka hadlaya haddii la macnayo wuxuu noqon sullamul wusuuli gaaritaanka jaranjartiisii gaaridda ama gaaritaanka jarjartii loo raaci lahaa xagee ilaa cilmi l usuuli usuusha cilmigeeda cilmiga diinta islaamka usuushiisa la gaarayo fii tawxiidi rasuuli fii towxiidillaahi ilaahay tawxiidkiisa iyo keliyeelidiisana lagu gaarayo iyo waatibaaci rasuuli rasuulka raacidiisa sala allahu calayhi wasalama sullamulwusuuli gaaridda jaranjarteedii ilaa cilmi lusuuli usuusha cilmigeeda iyo aqoontooda aqoonteeda la gaarayay fii towxiidillaahi ilaahay keliyeelidiisa iyo watibaaci rasuuli rasuulka raaciddiisa sala allahu allah u naxariisto calayhi nebiga dushiise wasallama allaha badbaadiyey kitaabkaasaynu marka akhriyaynaa waxaan ogaanay maaqabaydu ka kooban yahay laba boqol iyo sagaashan waxaan sheegnay haddii la yidhaahdo musanifku wuxuu odhan doonaa kitaabka markuu dhammeeyo kitaabkaygu waa laba boqol iyo toddobaatan asaga laftirkiisaa meel kale ku sheegay oo kitaabkiisa sharaxa wuxuu ku caddeeyey usuusha masaa'ilka kitaabkaan kaga hadlay baa laba boqol iyo toddobaatan ah laakiin muqadimada iyo qeybta gabagabada wuxuu muujiya haddii lagu dara inay markaa intaa ka badanayso marka markii laisku daro waa laba boqol iyo sagaashan bay noqonaysaa laba boqol iyo sagaashan weeye laba boqol iyo toddobaatan waa ka badanta laba boqol iyo toddobaatan waa inta asalka ah laakiin muqadimada iyo khaatimadu marka lagu daro waa laba boqol iyo sagaashan fusuusha uu ka kooban yahay marka la fiiriyo waa labiiyo toban fasal iyo muqadimo hordhaca iyo khaatimo gabagaba-ah magaciisana waan ogaanay sheekha iskale xaafid ibnu axmed ibn cali alxakami kitaabka magaciisana waan ogaanay lwusuul siin weeye kan hore lwusuuli waa saad wusuulkaasu ilaa cilmi lusuuli fii towxiid illaahi wa itibaaci rasuuli marka abyaadaasaynu akhriyayna musanifku wuxuu yidhi abda uu bismi mustaciina raadin bihi mudabbiran muciina walxamdu lilaahi kamaa hadaana ilaa sabiili alxaqi wajtabaana abda uu waxaan ku bilaabayaa bismillaahi ilaahay magaciisa mustaciinan xaalaan ahay ilaahay mid kaalmo weydiisanaya raadin anoo raalli ku a ah bihii alle mudabbiran xaalaa uu alla yahay mid koonka maamula muciinan adduunka dadkana u kaalmeeya musanifku halkaa wuxuu ku bilaabay abda-u bismillaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabaya maxaad magacay alla ku bilaabaysaa wax kasta oo arrimahayga ah dhaqdhaqaaqayga deganaanshahayga acmaashayda waxa iga soo baxaya oo aqwaal ah kulligood arrimahaygao dhan waxaan ku bilaabanayaa magaca alle waxyaalaha magaca alle aan ku bilaabanayaana kitaabkaa ka mid ah alan kitaabku camalu qabtay weeyaan kitaabku camalu qabtay weeye ilaahay magaciisaan ku bilaabayaabiyo marka bismi haddana wuxuu yidhi mustaciinan ilaahay ayaan kaalmo weydiisanaya ilaahay kaalmo in la weydiista daliilkeeda maxaa soo marra iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin baa ka mid ah maxaa kaloo soo mara idaa sa'alta fasal illah waida labadaba soomeenaa soo marin mustaciinan ilaahay ayaan kaalmo weydiisanay isticaanadii marka waa kaalmahi raadin bihi ilaahay raalli baan ku ah wax allaala wuxuu ii qadaro iyo wuxuu i mariyo raalli ayaan ku ahay buy raadin bihi ilaahay ayaan raalli ku ah bihi ilahay baa loola jeedaa mudabbiran tadbiirka waxaa loola yaqaanaa maamulka mudabiran xaaluu yahay ilaahay koonkan mid maamulo asagu ilahay baa koonkan maamula ruuxuu rabuu dilin kuu rabuu noolayn kuu rabuu faqiir ka dhigin kuu rabuu qani ka dhigona wax siin kuu rabuu caafimaad siin kuu rabuu jiro iyo xanuun ku furfurin koonkan marka asagaa maamula tadbiirku waa maamulka ayib muciina waa maxay kaalmeeye weeye ilahay asagaa dadka u kaalmaynayo oo ilaahay baan kaalmo weydiisanayaa arrimahayga hadday tahay mid diineed iyo hadday tahay mid adduunyaba ilaahay baa kaalmo u weydiisanayaa wey abda-u waan bilaabin bismillaahi ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabayaa mustaciinan xaalaanahay ilaahay mid kaalmo weydiisanaya raadin anoo raalli ku a ah bihii alle mudabbiran xaalo uu yahay ilaahi mid maamula koonka iyo adduunka muciinan xaalo uu yahay ilaahi mid dadka u kaalmeeya waalxamdu mahad lillaahi ilaah bay u sugnaatay kamaa haddaanaa hanuuninta uuna hanuuniyey ayuuna alla ku mahadsan yaha muxuu idinku hanuuniyey ilaa sabiili lxaqi xaqa waddadiisa wajtabaanaa ilaahina wuuna doortay oo doorashada uuna doortay oo islaamkii noo doortayna ilaahay waa ku mahadsan yaha axmaduhu ilaahi waan mahadinayaa subxaanahu xumaata iyo ceebba ka hofnaaye wa ashkuruhu ilaahay ayaan ku shukrin wax allaala wuxuu abaal iyo wanaag ii galaan uga shukrin wa min masaawi camali camalkayga xumaantiisana astakfiruhu ilaahay dembi dhaaf baan ka weydiisanayaa inuu iga dhaafo wixii camalu xun aan sameeyey mid hore iyo mid dambe kuu doonaya haa noqde musanifku wuxuu labaadoo bilaabay inuu ilaahay ku mahadiyo ilaahay qur-aankiisa isagaa ismahadiyo alxamdu lilaahi yidhi ummaddana wuu farayo nebi maxamed soo hadlay qul ilxamdu lilaah ilaahay baa mahadla dheh marka walxamdu mahad lilaahi ilaah bay u sugnaata mahad allah iska leh kamaa hadaanaa hanuuninta uuna hanuuniyey ayuu alla ku mahadsan yahay muxuu ilaahay kugu hanuuniyey laba waxyaaloodba ilahay waa kugu hanuuniyey kow intaynaanu dad muslimaan qalbigaaga yaa islaamnimada geliyey allah dad badan oo waxaa jira maanta adduunkan inaguna nooloo aan haysanin iimaan qalbigooda ku jiro aan ilaahay rumaysnay qalbigaaga ilaahay baa iimaanka geliya kow waa hanuun waxaa labaadoo hanuun ah ilaahay inuu wanaaggiina kuu caddeeyo uu ku yidhi wakaasa raac xumaatadiina uu kuu caddeeyo uu ku yidhi wataase ka fogow ayaduna waa qayb hanuunka ka mid a ah. waxaana loo yaqaanaa midda caddaynta xaqa laguu caddeeyaa hidaayatu dilaalati walirshaad ilaahay inuu xaqa ku tusiyo laguuna hago lgu yaro wararkaasa raac midda qalbiga in la geliyaana hidaayatu tawfiiq baa loo yaqaanaayo ilaahay baa qalbigaaga iimaanka geliyey labadii qaybood buu isla soo gelayaanu ilaahay wuxuu ku mahadsan yahay kamaa hadaanaa siduu noo hanuuniyey muxuu idinku hanuuniyey ilaa sabiili alxaqi xaqa wadadiis xaqa wadadiis waa maxay waa islaamkii sabiil waa waddo alxaqna waa xaqii waa diintii islaamkii iimaankii wajtabaanaa ilaahay wuuna doortay qur-aanka waxaad ku aragteen huwajtabaakum ilaahay baa idin doortay makhluuqa qaybtii gaalada ahayd baa inagana laynaga doortay ayagana weli waa gaalo adna muslim baato ilahay baa islaamnimadii kuu doortay wajtabaana ilaahay wuuna doorto axmaduhu ilaahay baan mahadinayaa barwaaqooyinka iyo wanaaggu ii galay buu alla ku mahadsan yaha mar labaad buu soo celiyay sooma jeedi walxamdu lilahi buu horay u yidhi haddana axmaduhu axmaduhuba hadda soo yidhi subxaanahu ilaahay waa hufan yaha waa hufan yaha waxaa loo wadaa wax kasta oo aan munaasab ku ahayn oo ceeb ah ilaahay beri buu ka yahay ha waa hufan yahay beri buu ka yahay wa ashkuruhu ilaahay baan ku shukrinayaa barwaaqooyinkiisa uu ii galay shukriga waxaa la yidhaahdaa shan tiir oo uu ku taagan yahay baa jirta shan tiir oo aasaasa waa maxay ilaahiyo barwaaqadan kuu galay inaad mar walbeeta u khuduucuda isu bihinbihisid waa waa rukni laga maarmaan ah waxaa kaloo ka mid ah arkaantiisa ilaahiga barwaaqadaa kuu galay inaad jeclaatid adigaba qofkii maanta wax ku siiya waa jeclaan ilaahiga caafimaadka ku siiyey oo iimaanka ku siiyey oo islaamka ku siiyey oo diinta kuu fududeeyey oo waalidkaa kuu fiicnaysiiyey ilaahigaa barwaaqada kuu galay jeclow waa inaad ilaahay jeclaatid waxaa saddexaadoo ka mid ah barwaaqadan inuu asigu ku siiyey inaad ictiraafsantaho tahoo ogashahoo tidhahda ilaahay baa i siiyey waxaa ka mid ah ilaahigii intaa ku siiyey inaad ammaantid alxamdu lilaah ashukru lilah ad tirahdo ilahay aad ammaantid waxaa ka mid a ilaahay barwaaqadu uu ku siiyey meel ilaahay raalli ka yahay inaad u isticmaashid baa lagaa rabaa soo caafimaad ma haysatid caafimaadka ilaahay ku siiyey macaasida ha u isticmaali ilaahay dhallinyaranimada uu ku siiyey meel xun ha ku bi'inin oo ha ku halaynin ka faa'iidayso khayrka kaga faa'iidayso aqoonta ilaahay ku siiyey ka faa'iidayso oo ilaahay meeluu raalli ka yahay u isticmaal ashukru wa ilahay waan ku shukrinaya wa min masaawi camali camalkayga aan sameeyey xumihiisana astakfiruhu ilaahay baan dambi dhaaf ka weydiisanaya khaladku waa kaa dhici karaa waxaa la rabaa marka camalkii xumaayo kaa dhacay ilahay inaad dembi dhaaf ka weydiisato ilaahu i dhaafaa tidhahdo ilaahay baridid wa astaciinuhu ilaahay ayaan kaalmo weydiisanaya calaa nayli ridaa raalli ahaanshaha alle gaariddeeda ayaanan ilaahay kaalmo u weydiisan ar ridaa waa raalli ahaansho nayl waa gaarid qur-aanka waxaad ku aragteen lan tanaalu lbira soo mid arag tanaaluu gaari maysaan marka naala waa gaarid lan yanaalallaaha luxuumha soo qur-aanku mid arag marka calaa nayli nayliridaa raalli ahaanshaha ilaahay gaaridiisa inaan gaaro ilahay wuxuu raalli iga noqonaya muxuu alla raalli kaaga noqonayaa wuxuu ilaahay raalli kaaga noqon wixii taacaana inaad samaysid wixii macaasiyana aad ka tegtid buu ilaahay raalli kaaga noqonaya wa astaciinuhu ilaahay ayaan kaalmo weydiisanayaa calaa nayli ridaa raalli ahaanshaha alla gaaridiisa wa astamiddu kaalmo ayaan weydiisan lutfahu ilaahay turiddiisa fiimaa shaygii qadaa uu ii xukumay uu igu turo istimdaadka waxaa loo yaqaanaa madad haddaad maqasho waa gurmad in laguu soo gurmado dhib ku haystay lagaa badbaadiyo waxaa kaloo loo isticmaalaa istimdaadka alcawn waa kaalmo ilaah inuu kua koolma kaalmayo lutfiguna waa maxay dhimrinta iyo turinta wey turinta dhimrin soomana soomar ereygaas marka waa dhimrin in lagu turo fiimaa qadaa waa maxay adoo uurka hooyadaa ku jira baa ilaahay horey wax kugu qora camalkaad samayn doontid risaqaagu wuxuu noqon doona intaad adduunkan ku noolaan doontid khayr iyo shar waxaad arki doontid waxaa laga yaabaa marka adduunka intaad joogtay wax badan oo dhiba inuu kusoo maro ilaahay inuu kuu dhimriyo marka dhibkaasu markuu kugu dhaco ilaahay uu ku waafajiyo inaad ku sabartid sidaa ogeed baa nebigu ilaahay wuxuu weydiisan jiray wa as'aluka aridaa bacda alqadaa ilaahu qadahaagu markuu igu dhaco kabacdi waxaan ku weydiisan inaad raallinimo inaan ku raalli noqdo ilahay uu ku waafajiyo carruurtaa kaa dhiman waa inaad raalli noqotid hooyadaa yaabahabaa dhiman raalli ku noqo ilahay wuxuu kugu talagalay xubnahaagaa laga yaabaa inaad qeyb weydiida lugaha lagaa jaraya iyo gacmaha dadka qaar baa keliyaha lagaa bixinahaya inaad ilaahay xukumkiisa ku raalli tahay alxamdu lilah mar walbeetaba nabigeena sal alla alayhi wasalam waxaa weeyaan qofka marka ilmaha yarkaha ah uu dhashay ka dhinto uu dhalay ka dhinto wuxuu sheegay nabigeenu sala alla alayhi wasalama ilaahay malaa'igta inuu weydiinayo addoonkayga ilmihii uu dhalay miyaad ka soo qaadeen malaa'igay markaasay leeyihin haa isagaaba usoo dirayba mirihii qalbigiisa ku tallaalaa miyaad ka soo goyseen markaasay leeyihiin haa addoonkayga ilmihiisii markuu ka dhinto aad ka soo qaadeen muxuu yidhi xamida wastarjaca alxamdu lilahi buu yidhi adiga waxaa laga yaabaa aabaha hadduu dhinto tirahda alxamdu lilah in la yidhahda aabihiis buu nibcaaba dadku maadaama aabihi dhintay alxamdu lilah inuu yidhi saas ma aha ilahay qadarkiisaad ku kalsoon taha ilaahu xaalad kasta waad mahadsan taha dheeb baa kugu dhacay ilaahu waad mahadsan tahay indhahaad beeshay ilaahu waad mahadsan taha waad xanuunsatay alxamdu lilah mar walbaba alxamdu lilah ilaahay wuxuu odhanayaa ubnuu lahu beytan fi ljannati wasamuuhu beyt alxamdi guri jannada uga dhisa gurigaasna waxaad ku magacowdaan guriga xamdinaqa alxamdulilah ku qora gurigaas magacaasaa lagu qoraya gurigii mahadnaqa marka alxamdulilah xaalad walba ilahay waa mahadsan yahi wa astamiddu kaalma ayaan weydiisanayaa ludfahu turiddiisa iyo dhimrintiisa fii maa shaygii qadaa uu ii xukumay ilaahay wuxuu ii xukumay wax dhimrintaydu ay ku jirta inay noqoto ilaahay ugu dhimriyo wa bacdu intaa ka bacdi innii anugu bilyaqiini si dhab ah oo aan shaki lahayn ashhadu waxaan u qirayaa shahaadat al ikhlaasi daacadnimo qiriddeed allaa yucbada inaan la caabudin allaa yucbadu inaan la caabudin bilxaqi xaqna aan lagu caabudin ma'luuhun ku ilaah laga dhigto siwa raxmaane allaha raxmaanka aan ahayn man ruux maahna cid kale inaan la caabudin jalla ka weynaaday can caybin wax ceeb ah iyo wa nuqsaanin wax dhimid ahoo wax ka dhiman yihiin wuxuu leeyahay musanifku markuu ilaahay bisinkiisana soo qabsaday soona mahadiyey buu wuxuu leeyahaa wa bacdu intaa ka bacdi innii anugu bilyaqiini si dhab ah oo aan shaki lahayn ayaan ashhadu waxaan u qirayaa shahaadat alikhlaas ikhlaaska soo soomaynaan soo marin waa daacadnimo daacadnimo qiriddeed shahaadaduna waa markhaati kac qiriddeed anlaa yucbadu inaan la caabudin bilxaqi xaqna aan lagu caabudin ma'luuhun ku ilaah laga dhigto siwa raxmaani allah raxmaanka aan ahayn yaa cibaado mudan allah raxmaanka bes man ruux baa cibaado mudan cid kale ma mudna jalla ka weynaaday can caybin ceeb ilaahay ceeb ma leh iyo wa can nuqsaanin dhimanaansho nuqsaansoo lama yaqaan wax wax ka dhiman yihiin waxaan waa nuqsaan ba la yaraha ilahay nuqsaan ma leh labada kelimood waa isku macne wax kastoo ceeb ahe nuqsaan bay leeyihiin wax kastoo nuqsaan lehna wax unbaasi ka ah marka can caybin ilaahay ceeb ma leh waa ka weyn yahay wa can nuqsaanin wax dhimanaashaana ma laho ilahay waxba kama dhimana wa ana khayra khalqihi muxamada man jaaanaa bilbayinaati waalhudaa rasuuluhu ilaa jamiici alkhalqi binnuuri waalhudaa wa diini alxaqi wa ana khayra khalqihi allaha raxmaankaa intuu abuurtay midka ugu khayrka badan muxamedan muxamed man ruuxii jaa-anaa noola yimid bilbayinaati xujooyin cadcad iyo walhudaa hanuun rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa inuu yahay rasuuluhu alla kuu soo dirsaday inuu yahay ilaa jamiici lkhalqi khalqigoo dhanna loo soo diray ummaddo dhan baa rasuulka loo soo diray in rasuulka alle ummaddo dhan loo soo diray ma soo mara xayaw soo mara yaa garanaya daliilkeedi ma haysaan yaa wax kale ma haysaan innii rasuulullaahi ilaykum kitaabkee ku soo mar soo soo marin warka wakaas khalqigoo dhan baa la iisoo diray kulligood baa laiisoo loo soo diray nabiga sal alla alay wasalam u fiirso maxaa lala soo dira binnuuri iftiin iyo walhudaa hanuun iyo wadiini alxaqi xaqa diintiisi ha diinta islaamka qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay yaa ayuha nnaasu qad jaa'akum burhaanu min rabbikum waxaa idiin yimid xujo ilaahay xaggiisa ka timid ayaa idiin timid waxaa ka dambeeyey wa anzalnaa ilaykum nuuran qur-aankii marka maxaa lagu magacaabay nuur waxaan idiin soo dejinay nuur marka nebi maxamed wuxuu la yimid iftiin iyo nuur qofka iimaanka lahu iimaankaasaa wax u iftiiminaya xaqu kuu iftiimin markaasaad raaci baailkiibuu ku tusayaa markaasaad ka leexanaysaa qur-aanku wuxuu ku leey waxaana waa xaaraama iska ilaali wa anna khayra khalqihi khalqihi hada ku jirta raxmaanka loo celinaya wa anna khayra khalqihi allaha raxmaankaa khalqigiisa wuxuu abuurtay midka ugu khayrka badan muxamadan nebi muxameda sala allahu calayhi wasalama man ruuxii jaa-anaa noola yimid ilaahay xaggiisa kala yimid bilbayinaati xujooyin cadcad iyo walhudaa hanuun rasuuluhu rasuulkiisii weeye rasuuluhu waxaa u wanaagsan oo lagu macnaya rasuuluhu ilaahay kuu usoo diray ilaa jamiici alkhalqi khalqiga oo dhan khalqi waa maxay oo wuxuu alla abuurto o dhan muxuu la soo diray binnuuri iftiin iyo walhudaa hanuun iyo wa diini alxaqi xaqa diintiisa waa diinta xaqa ah sallaa ha u naxariisto calayhi nebiga dushiisa rabbunaa rabbigeen ha u naxariisto wamajadaa hana sharfo majdiga waxa loo yaqaanaa sharafta wa annahu tacaalaa jaddu rabbina jaddu rabbinaa waxa weye rabbigan sharaftiis marka hadda maxaa loola jeedaa sallaa ha u naxariisto calayhi nebiga dushiisa rabbunaa rabbigeen wamajadaa hana sharfo gabaygaa lagu qurxinaya aliftaas ayda wamajada buu ahaa laakiin wamajadaa gabaygaa lagu qurxina aliflidlaaq sallaa ha u naxariisto calayhi nebiga dushiisa rabbunaa rabbigeen wamajadaa hana sharfo sallaa naxariistaasna waa lagu macnayn karaa waxaa labaadoo lagu macnayn karaa sallaa ha ammaano calayhi nebiga dushiisa rabbunaa rabbigeen wamajadaa hana sharfo wal aali ehelkii nebigana ilaahay ha u naxariisto ha sharfo iyo wasaxbi saxaabadii nebiga sala allahu caleyhi wasalam dawaaman si joogto ah sarmadan oo aan kala go' lahayn dawaaman sarmadan waa isku macno weligood naxariis ilaahay xaggiisa ka timid oo joogtohan marra ka go-in ehelkii nebiga iyo asxaabtiisii ilaahay dushooda ha yeelo halkan musanifku wuxuu u ducaynayaa nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo ehelkiisa iyo saxaabadii saddexdaba waa u duceeyey nebiga waa u duceeyo wuxuu yidhi sallaa calayhi wa majada ilaahay ha u naxariista hana sharf yaa la wadaaga oo kaloo u duceeya wal aali ehelka nebiga sala allahu caleyhi wasalam qaraabadii nebiga iyo cidda waxa weeyaan nebiga raacday oo dhan waa culummada qeyb ka mida ku macneeyaan ehelkii nebiga oo dadkii asaga ka farcamayana waa soo gelaya cid kasta oo nebi moxamed raacday sala allahu caleyhi wasalam oo rumaysayna ehelkii nebiga wey waa soo gelaya ayagana ilaahay ha u naxariisto ha sharf wasaxbi saxaabadii nebigana ayagana ilaahay ha u naxariisto ha sharfo saxaabigu waa qofka nebiga la kulmay rumeeyeyna sidaasna ku dhintay isagoo rumaysan oo weli sidii mu'min u ah ayuu dhintay qofka asaga ah waxaa loo yaqaanaa saxaabi nebiguu la kulmay waa rumeeyey waana ku dhintay islaamnimadii hadduu doono gadaal ha ka gaaloobo intuu noolaa hadduu inta gaalooba haddana dib u toobad keeno weli waa saxaabi oo toobadkeenkaasuu saxaabnimadiisii ma ka goynayso wuu muslimay maalan nebiguu rumeeyey waa la kulmay wuu gaaloobo diintuba haddana ka baxa qofkii haddana dib buu usoo toobad keena weliba la odhan mahayo saxaabi ma tihide waxa weeyaan saxaabinimadeed waa burto la odhan mahayo waa saxaabi waa saxaabi ayib dawaaman si joogtaahoo sarmadan aan kala go' lahayn ilaahay naxariistiisa iyo nabadgelyadiisa iyo waxa weyaan sharaftiisu dushooda ha waato wa bacdu intaa ka bacdi intee waxaa inoo soo hormaray shahaadataynku waa inoo soo hormaray inuu la yimid nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu ku salliyey iyo aalkii nebiga iyo asxaabtiisii intaas ka bacdi wa bacdu intaa ka bacdi haadaa kani annadmu ee tixda ah ereyga soomaaliga ah baa hadalku wuxuu u qaybsamaa tix iyo tiraab tixda waxaa loo yaqaanaa waa wixii gabay ah oo la curiyo oo qaabka loo tiriya tix baa loo yaqaan tix carabigana waxaa loo yaqaanaa nadmi hadalka aan gabay ahayn oo hadalkan caadiga caadigaho aan ku hadlaynaana carabiga waxaa loo yaqaanaa hadalka qofka caadiga oon gabayga ahay nahri nahri nuun iyo tha iyo ra soomaaligana waxaa loo yaqaanaa tiraab tiraab marka gabaygu waa tix hadalka caadigana waa tiraab wa bacdu intaa ka bacdi haadaa kan ar nadmu ee tixda ah baad odhanaysaa marka tix weeye waa tix gabay ah tix gabay ah ilaahay hadduu haybad ku siiyey oo kuu hibeeyey inaad wax curin kirtid oo gabyi kartid hadda maaquu jiraan reer gabaygaan markuu tiriyey sagaal iyo toban sano soo maa waxaa dhici karta intiina maanta meesha fadhida inay idinku jiraan wax gabyi kara oo isku dayi kara inay gabyaan wax buraanburi kara oo isku dayi kara inay buraanbur tiriyaan ogow gabaygu ma xuma buraanburkuna sidiisa uma xuma waxay ku xidhan tahay waxaad ka gabyaysay ama ka buraanburaysa haddaad hadda gabay tiri sidoo dadka caydid dee waa dembi haddaad gabay tiri siduu ilaahay ku ammaantidna ajar baad ku heli soo saas maa buraanbur haddaad tiri soo dadka ku cayidid waa dembi buraanbur haddaad tirisoo nebi moxamed iyo saxaabadiisii iyo ummadda islaamka iyo qiyaamo iyo qabri kaga hadashid iyo wanaagga ummadda islaamka xaqa aad ku caddaysid ajar baad ka heli dib intaad isugu noqotaan dadka wax curin karoo gabyi kara diinta islaamka ka gabyo ceeb maaha ogow inaad gabaydid mikrofoonkaga qaadatid khayr aad ummadda u sheegto usoo gudbisid wax wanaagsan bay noqonaysaa walidaalika raggii gabyi jiray waqtigii nabiga sal alla alay slam xasaan ibnu thaabit iyo masaajidka nabiga inta mimbarka loo soo dhigo baa la ohan jiraa kusoo fadhiiso nabiguna waa joogaa sal alla lay slam meeshaasuu ka gabyi jiray sagaaliyo toban jirkii hadduu gabigaan tiriyo hadda inagiyo dad waaweyn akhrisanayno da-yartiina dad badan oo laga yaaba inay gabyi karaan baa jira isku daya hala gabyo wanaaggana ha laga gabyo gabdhuhu ha buraanbureen wanaaggana ha ka buraanbureen waana sharaf macalinkii hadduu ogaado arday gabya yaa la odhan waa la tumahaya gabay uu tiriy gabayga uu tiriya unbaa la qaymaynaya gabay fiican hadduu yahay wanagsanta hadduu xun yahan iska dhaafaa lagu odhan marka yaan la iloobin hawshaas ayada waxuna yaa loo qaadan gabayga iyo buraamburka iyo wa bacdu intaa ka bacdi haadaa kan oo an nadmu ee tixda ah fil usuuli usuusha dhexdeeda xaalu ahday usuusha waa maxay waa usuulu diinta usuusheedii iimaankii iyo ixsaankii iyo soo garan aan soo marray usuusha dhexdeeda xaalu ahaaday liman ruux ayuu u sugnaaday araada doonay manhaja arasuuli rasuulka wadadiisa manhaj waa waddo wadada la qaado rasuulka wadadiisii sal alla aleyhi wasalam sa'alanii waxa i weydiistay iyaahu nadmigan inaan tiriyo iyaahu asaga asage waa nadmigan man ruux laabudda laga maarmaan ay ii tahay lii aniga min imtithaali su'lihi su-aashiisa inaan fartoomoo yeelo su-aashii almumtathali ee la yeelayay yaa waaye culimmadu waxay leeyiin waa sheekhiisi cabdullaahi alqarcaawi baa wuxuu yidhi niyaho waxaan rabaa inaad ka gabaydid risaalo yar ah oo ardadu ay xifdin karaan oo mukhtasar ah oo caqiidadii dadkii hore oo wanaagsanaa ku saabsan inaad gabay ka soo tirisaan rabaabi saasay marka sheegayaan ragga muxaqiqiinta oo kitaabka macaarijulqabuulka ah waxa weeyaan taxqiijiyey asagu laakiin wuxuu leeyahy markuu sharxaya eraygan dad la jecel yahay oo agtayda anaa aada uga jeclahay ayaa iga codsaday risaaladaas ayadaa inaan alifo muusan sheegin marka sheekhiisii intaan ka arkay sa'alanii waxay weydiistay iyaahu nadmigan iyo tixdan man ruux laabudda laga maarmaan ay tahay lii aniga min imtithaali su'lihi su-aashiisa inaan yeeloo fartoomo su-aashii almumtathali ee la fartoomayay waa isla ayadii su-aashiisa inaan yeeloo qaato fa qultu waxaan idhi maca cajzi tabardaradaydu ayada ay jirto cajziga waxaa loo yaqaanaa waa cadamu qudra anigoon kari karin oo awood la-aantaydu ay jirto wa mac ishfaaqi baqidayduna ay jirto aan baqayo ishfaaq waa baqid anoo baqaya muxuu ka baqayaa wuxuu isleeyahay armaa khalad kaa dhaca maadaama waxaan caqiide iyo mabda islaam aad ka hadlaysid armaad ku khaldantaa khaladkaas baabkaa laga galana waa ka daran yaha khaladka adduunyada laga galo kaleeto waxaa kaloo culimmada qaar leeyihiin wuxuu leeyahay waa maca ishfaaqi sheekhaygii baan ka baqayaa waxaan isleeyahay imtixaankaa sheekhu uu kaa qaadaya laftirkiisa armaad ku dhacdaana waa suurtagal wa mac ishfaaqi cabsidayda iyadoo ay jirto muctamidan xaalaan ahay mid cuskanaya oo tala saaranaya calal qadiiri allaha awooda badan albaaqi ee weligii jiraya wuxuu leeyahay gabaygii baan rabaa inaan bilaabo laba waxyaaloodna waa ay haystaan qodobka koowaad oo ay haysta waxa weeye cajzi waxaan dareemayaaba waxaa inaana kari karin qodobka labaadna waxa weeye cabsi waayahay labadaa hadday ku haystaanoo meel aad ka cabsanaysid cajzi iyo karitaan la-aanna uu kugu jiro see baabkan wax uga qortay halka qodoba ugu xambaaray waxa weeyaan buu yidhi muctamidan cala alqadiiri albaaqi ilahay baan ku kalsoonahay ilahay baan taladayda u dhiibta ilaah inaan baabkaa wax ka tiriyaan rabaa oo aan ka gabyee ilaahu igu kaalmee marka cabsidii waxaan ku kabay iyo tabardaradii tala saarasho aan ilaahay tala saartay tala saarashadii ilahay tala saartona yaan guul ku gaaray buu leeyahy wa bacdu intaa ka bacdi haadaa kan an nadmu ee tixdaa fil usuuli usuusha dhexdeeda xaalo u ahaaday waa usuulu diinkiiye liman ruux ayuu u sugnaaday araada doonay manhaja rasuuli rasuulka waddadiisa sala allahu caleyhi wasalam sa'alanii waxaa i weydiistay iyaahu tixdaan gabayga ah man ruux laabudda laga maarmaanay ii tahay lii aniga min imtihaali su'lihi su-aashiisa fartoonkeeda almumtahali ee la yeelayo la fartoomayay fa qultu waxaan idhi mac cajzii awood la-aantaydu ayadoo ay jirto wa mac ishfaaqi iyo cabsidayda ayadoo lala qaboon cabsanayo muctamidan xaalaan ahay mid cuskanaya calalqadiiri ilaahiga awoodda badan albaaqi ee weligii jiraya weligii waa jiraya kullu shayin haalikun ilaa wajha isagu weliga waa jiraya ilaahi subxana wa tacaala baa anoo tala saartaan waxaan idhi wuxuu yidhi baa meesha soo socdoo iclam biana allaha jala wacalaa lam yatruki alkhalqa sudan wahamala sidaasaan ku gabeebi wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi